gabaygaa gelbis isagoo laba qaybood ah ayay labada qaybood ba ahaayeen hidiya dhaqankeennii hore guurkeennii hore oo miyiga kan xigaana waxa weeye waa gelbis oo waa qaybtii labaad oo guurkii magaalada isagana bal dhegaysta gelbis waa hiddee kii kalaan garab dhigaya ee filimkaygu waa guur guurmiye iyo guur magaalabe kana aaho soo gala murtaan golaha keenaaye gabdhaheen in laga waa inay garasho keenaane giddigood haddii aan dembiga guudka laga saarin waxa yar baa ka gooniya markii laysu geeyaaye waalidkaa gar daran oo markay guur u hana qaado gumadaha ka soo xidha inuu gunya dhaafsadee caqligeedii bay gelinayaan geelin loo dhalae ama googol lacageed ninkii goosan karayaaye oy gadanayaan maalintii naasku gaamure isagana gadeedaa markuu gabanku doobeeyo gabdhuhuu la hasaawi jiray miduu ka geyn waayo ma ogola in loo guuriyuu guri yagleelaaye markuu geelayaa kuu dhaqiyo odaygu soo giirto garowshiiyo waayo cidlada gaar iskula shawro go-aanku isniidaamiyaa oy gebi ka tuuraane hudheelada haddii aanu gelin garawlahaa suuqa ama aanu goosarada dhigan bacadlahaa geedka geyiguu ka dhoofaa intuu gool ka soo xadee waddan aanu garanayn ayay dani u geysaaye gabar iyo sacuudiga wuxuu soo garbaxa maasho uu shilinka meel baas u galo gabantii awgeeda wuxuu gaadhi meel kaga tago uu cidlaa seexdo dhaco meel aan gacal joogin gareeg wuxuu ku naanaado ee goor xun laga saaro maraakiibta gooshtiyo wuxuu meel gundhaa ruubto gaard iyo singabuur wuxuu gaal naf kala moodo gaajiya xaraad wuxuu ku maro samada guudkeeda gal xareeda iyo maalintii gacan ku soo weecdo guulla awood leh nimcada tuubada u geliyo wuxuu bahasha soo kala guraba soo gadaal noqoye gadaashu garoonkuu ka soo degay kii gees walba xambaarsan calooshuu guntaday maalintii hooyadii gacalo isagoon mariinkeeda goyn soo gaadhin gabadhuu jeclaan jiray haddaan cidi ka sii guursan fariin gaar ahaaneed ayuu hore u gaadhsiinay gabaatiga markuu dhiibayo sooriyadii gacalka gig wuxuu ka siiyaa aroos gaafka loo tumee gaadiid wixii yilintii geerashkaa maqani diigaaga hoonkiiyo tirood guluf hayaan moodo gawaadhidii magaalada sinkaa laysu soo gelini hadduu sharaf ku gaadhiyo hadduu gubayo maalkiisa gelbiskiisu waa boqol kun iyo geli sharaabkiie boqolka kun baa dee berigaa badnaa maantana waa arkaysaan halku marayo gelbiskiisu waa boqol kun iyo gelii sharaabkii <clears throat> gebladii dhammaatee wuxuu guriga hoos yiilay ee gabadha loo soo sharaxay dahabku waa gaare sariiraha marka la guuraya ee marisi guuraya eed geer yar uun taabato een gacantu hawshoonin ee sida giraantii hurdada kula gadoomaya ay gubasha saarani malyuun guudka kor u dhaaftay barkimooyin wada geegsan iyo geesas iyo fooca duraaxadaha giirgiirka leh iyo daaha guranaya muraayadaha gaashaaman ee gaar isugu eegto kuraasida gingiman iyo fadhiga kabadhyadii guudka buraacadaha giirgiirka iyo daaha guranaya muraayadaha gaashaaman ee gaar isugu eegto kuraasida gingiman iyo fadhiga kabadhyadii guudka gidaarada la sudhay muunadaha la isu googooyey guduud iyo casaan iyo madow gamaayadii leydhka gulubada indhaha gaarsiday wada galaydhayo garaan foomka iyo fiidiyaha goor kastaba qaaran afkiisiina garanayn fan baa loogu soo gadaye telefoonadii gudaha iyo geedka iyo beelka gambaleeladaa yeedhaya garamlaynaya halka kadinka laga soo galiyo beerta gudihiisa gelinaad ku raaxaysatiyo geedihii ubaxa garaaraha xareediyo biyaha galalaclaynaya calaynaya naagtan bangeladaa la geyn ee eegahayga joogtaa been gaadhi kala jeedan wadan guurkii ka xumaaye durba xaajigii gedegede waa lasoo soo galae laga rido xoolihii waa la soo gurae gadaal wuxuu ku laabtiye ma jiro googo sii hadhae tikidhkaa u sii go-an leendeen kaluu galae gabadhii khamaarkay ka taal gurigii weynaayey waa gar ah nin haysta hadduu samada gaadhsiiyo gaf weeyo halkuu kaga tegaa saa u garab taal leh gadaal waxay ka keentiyo wixii labada qoys gaadha qof kastow garaadkaaga maal waa su-aal godane ka gudbay cajiladaasi waa guurka xaajiye gobolladii kale ay noo hadhown haatan gelaynaaye cid kastaaba dhaqan gooni ay gaar u leedahay caadooyinkidiinaa jiro layska soo galee intii gurigu hawleeyiyo guulka iyo dhaanka dareemada gugi iyo waxay gurata cawskeeda galoolkiiyo waxay maydhaxdiiyo geeda wacan diirto ee gogasha sii talato ee kabadda loo gaafo gabdhihii horeba aqalkooda bay sii gingimayeene dacadkooda bay geli jireen duulkana iskabae galabtii hablahan soo baxee golofardoonaaya gabaldhaca lalayahay midii guriga soo dhaaftay giraan baa wareegtay saq baxee goorara gooladaha taagan guur looma waayina alaabtaan la goyn karane maxaad gadi maxaad geyn maxaad gabadh ku soo hoyni halkay noloshu gaadhsiisan tahay looga wada geegiye jaamicu legana oo cilmigii soo gabala xiiray ma yaqaan gidhiish iyo fidhiish karo iyo khaaklayse waxaa loo golleeyo o dhan buu guudka ka hayaaye muu dhaqan gadoomina waxay doonayaan garaye guurse lagama maarmee hadduu wax isu geegeeyo isagana girowr hortaal hayla soo gelini naaganba jaban ma haystee ayuu inanta gaalaynin ama geed kulaylkuu wataa suuqa loo geliye iyadaa mid lala gaadayaa lagu gumaystaaye sidii awdka gaadiid noqdo jibisha saaraane marna gabadha lagu weyraxshoo gaawo dhiiqda lehe gaashaanka kii lagu dhuftee goosan kari waaye ganacsiga dahsoon toos u gelayaaye gobonima u dhalashee ninkaan gadanin iimaanka gabadhiisu meeshay martaba gacalku u saane gaban yaroo isjeclaadeen hadduu meher ku gow siiyo garab iyo wuxuu maal hayuu ugu gargaaraaye labadii garaad iyo aqoon goob ka wada joogta ilaahay sugeeyaa xalaal guur ku taabuleeye labadii iskuul wada gashay ee heer ka wada gaadhay guurkooda aayaha waxay wada gorfeeyaanba maalintay u gaadhee xarago gig uga siiyaane goodhihii haddii cooshadii iyo geed la wada waato jacaylkii gadaalmaaxayee loogu tirinayay gayaxaha intoo laga fure godol ka maalaane filo dheer haddii ay galaan aqal yar oo gaaban gurigooda koobane caqlu garabsanayaae noloshay garteen baa ku filan geediye hawle gelbiskoodu waa baadhi ay galab samaystaane noloshay garteen baa ku filan geediya hawle gurboodkay dhalaan sidii loogu gooye sidii loogu golaxaadhay gurboodkay dhalaan baan hadhow raadka gees marine haddaad adigu weli gaabis tahay guurku waa hodane ninba midhaha tuu tuugaadhayu goose leeyahay anna hawsha dheer waxaan u galay geedka caashaqe eh. filimkaygu waa guurmiye iyo guur magaalabe kana caawa soo gala murtaan golaha keenaaye hadduu horumarkii gaabis yahay gumucu naafeeye jeeroo gumaysiga la tiro guurma taabulee gabayaa haddaan ahay waktigu waa iskurayaaye gudcurkiiyo caddadu waa habeen waana kala gaare nin kastaa wuxuu go-anayuu gaadh is leeyahay waxaan kala guraayo waa bogoldhighaasaa waxaan soo gudbinayahay waxaan kala guraayaad galaa gadaal ka arki doontaane geel haddii lasoo kala guro oo gaaxda laga doono godolkuu ku soo kala baxaa gorofku waa doore lo haddii lasoo kala guro oo giracas laga doono gusan bay ku soo kala baxdaa galahu waa doore adhi haddii lasoo kala guro oo gawrac laga doono gaaroodigu ku soo kala baxaa geedo waa sarare farda haddii lasoo kala guro oo genye laga doono garmaamaday ku soo kala baxaan waa gammaan orode rag haddii lasoo kala guro geesi laga doono garashadu ku soo kala baxaa gacantu waa doore dumar haddii lasoo kala guro oo gaari laga doono gogashay ku soo kala baxaan gurigu waa doore gabdha haddii lasoo kala guro oo geedsan laga doono gol yartay ku soo kala baxaan golongol waa doore gacal iyo sokeeyaba hablaha wadageyaankeena nin kasta ha soo kala guree guurku waa calafe qurux haddii lasoo kala guriyo taanka guni waaye iyaday isugu soo gudhaa xamaro guud weyne garaadaha ku yaal baa jabtiyo gaadhka halkii ay goysadaa wadnuhu ila gariiraaye markay socodka sii kala gurtaa lay gundhinayaaye oo lay gilgilayaa sidii laama geydhalehe gag waxaan idhaahdaa markaan goob ku kulanaaye sidii goray tallaabada markii gudubka ii dhaafto indhaheeda goodka ay dilay galalacduudiye fallaadhahan ka dabageynaya gumuca liishaanka iyadana sunteedii gashoo geedkii soo riday anigoo u gaalgaalayo goosha ula saaran waatay gacanta baas igu dhigeen geed nabsaan jabine gasiira iyo madheera iyo xabsaan gooni ku ahaaye gomadaha shakaal biraayay igaga gooyeen godadkii madoobaa waxaan gula dallaabnaado gumaysigu hayeen guha ku caweeyo gaasiro libaax shaash labaa gaadh ka hayn jire galeelkaygii hiiliyo guul guullaye diraye gaabiyo waraababa ka hiray guluf xambaaraaye isagay gargaaroo fadhiya gee tilmaan culuse miclooradka nimankii ku hadhay uga gabboodeene goobtay martaba joogay oo aan la garanayne waxaa gadabka weyn looga dhigay garabadiisii abaalkiisa gudi maayo waanan goyn karine dadkeennaa guraacan oo hablaha gunye dhaafsadee hadduu oday gadhoosaayo iyo kugii baaqday oo baashu waa geed sixire go-a ku soo laabo inantii usoo guuxada caasha loo gelin geel nimaan lahayn iyo nimaan giniya daaddaadin geesiga wakhtigu ciilayay geeru socon waayey garbaduubay caashiqu marnaba uma garaabaane maqashee siduu qaysugaay leyla geeridee boodharino waa tuugad galay gaalabkii hodane iyadaa halkeedii gashoo leyma gees marine gabaygan intaa soo marshiya gaafkan iyo caawa darmaantaa galeedeynaysa caashaqii galee inyadanu bohoryaruuxa maraguuriyeyne hadduu gaari meherkii ku dhacay goolmacaankeeda gelbiskeedu waa xuurarcayn aan la gaagixinne mar haddaan garasiiyo ka furo gaadadiiyo naaska oon gacan togaaleeyo waa guda xariiraye gediya aabaheed iyo sidii hooyadeed gacdo gacmaha isaystaan ahayn midina gaabnayne haddaan xaalka sii gudagalo oon hore u sii gaadho garashiya ilmaadeernimaa laysu guursadeye xalaal baan ka soo wada goonay gabanadii sheekha gobkii layga beeray ku taal gobolladiisii guntimaha bislaadee cas ee guudka iyo baarka hoobaantan ka soo goostay waa geedkii midhoweyne gabdhaheenna hoodada ayaan cidi ku gaadhaynay duca waalid labadii guntaday guula taakuliye gayaan kale haddii laysku dhaco gacalku waa oode gelbiskii rasuulka iyo salliga dhaqanku waa gaare gacmo furan guddoon iyo salaan labada geesoodba xalaal baan ku soo guri gacal layaal hooya gelbis